أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online ay idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah الناسخ والمنسوخ casharka lixaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilaة الshaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا waxaynu ku soo jiray abyaaddii alcallaama assuyuuti oo nadmiyey ee ku saabsanaa aayadaha la nasakhay waxaynu joognay beytka uu sheikhu yidhi walictidaadu bixawlin mac wasiyatiha wa an yudaana xadiisu nnafsi waalfikaru marka qaybta hore oo ku saabsan ciddada gabadha laga dhintay labada aayadood ee ku soo arooray inay midi mansuukho tahay sheegaya qaybtaa waa soo sharaxnay waana ka soo hadalnay taa ku laabmi mayno shadriga dambe sheekhu waxau yidhi wa an yudaana xadiisu nnafsi waalfikaru iyo in la xisaabaayo aayadda ku saabsan naftu waxay ku sheekaysanayso iyo fekerkaba ruuxa in lagu xisaabaayo oo laga abaalmarinaayo aayadda sheegaysa taa lafteeduna waa mansuukho aayadda wuxuu u jeedaa aayadda suuratulbaqara aakhirkeeda aayadda ku sugan ee laba aayadood ay ka dambeeyaan oo wuxuu allah yidhi wa in tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibkum bihi illaah wain tubduu haddii aad muujisaan maa fii anfusikum waxa nafihiinna ku sugan haddaad muujisaan oo bannaanka u soo saartaan aw tukhfuuhu ama aad qarisaan yuxaasibkum bihi illaah ilaahay waa idinka xisaabaya haddaa muujisaan iyo haddaydaan muujina qarisaan mid walba aayadda ahlucilmi badan baa waxay yidhaahdeen aayaddu waa mansuukho waana sida loo nisbeeyey mufasiriinta badankoodu inay qabaan saxaabada qaarkood iyo taabiciinta qaarkood iyo a'immadii ka dambaysay in badanoo ka mida ah ra'yigaa ku tegey oo cabdullaahi ibn mascuud iyo abu hurayra iyo ibnu cumar iyo cabdullaahi bnu cabbaas sida riwaayo kaga soo aroortay iyo taabiciin badan iyo a'immo kale oo ka dembaysay dhammaan waxay ku tageen aayaddu inay mansuukho tahay bal culammada qaarkood waxay u nisbeeyeen inay badanku sidaa qabaan waxaana lagu nasakhay bay yidhaahdeen aayadda ka dambaysa qaybta ka midkee allah uu ku yidhi laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna ku kallifi maayo karaankeed iyo awooddeedu wuxuu yahay mooye wax kale ku kallifi maayo ee bas waxaa lagu kallifayaa waxay awoodaysaa lagu kallifayaa aayad baaba u dhaxaysa laakiin dambayntay ka dambaysa ayuunbay leeyihiin culammadu biqowlihi bacdahu laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha wa ilaa waxay ku jirtaa aayadda ugu dambaysa ee qaybtaasi ka mid tahay waxaana naskhiga laga qaatay inay mansuukho tahay xadiiska saxiixa ku soo arooray fii saxiixi muslim wa min xadiisi abi hurayra ah qaala lama naزlat calى rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam lilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlأrض wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bih illaah fayakfiru liman yashaau wayucadibu man yashaa wallahu calaa kulli shayin qadiir abuu hurayra wuxuu yidhi markii aayaddaasi soo degtay oo rasuulka sala allahu alayh wasalam ay ku soo degtay qaala faishtadda dalika calaa asxaabi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam faatow rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yacni saxaabadii bay ku cuslaatay markaasay nabiga sala allahu alayh wasalam u yimaadeen uma barakuu cala rukab dabeed waa jilba joogsadeen yacni shiddada arrinku leeyahay waa jilba joogsadeen fa qaaluu ay rasuula allah kullifnaa min alacmaali maa nutiiqu xagga camallada waxaana lagu kalifay waxaanu kari karayno alsalaata walsiyaama waljihaada walsadaqa yacnii salaad baana lagu kalifay soom baana lagu kalifay jihaad baana lagu kalifay sadaqaana lagu kalifay zako iyo sadaqo kaleba marka markii hore waa duuduubeen markii dambana waxbay ka fasireen oo ka sheegeen acmaasha lagu kalifay kari karayaan waqad nasalat calayka hadihi alaaya walaa nutiiquha aayaddan baa kugu soo degtay aayaddanna ma kari karno oo taaqa uma lihin wain tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibkum bihi illaah qaybtaasay u jeedaan faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam aturiiduuna an taquluu kama qaala ahlu lkitaabayna samicna wacasayna bal quluu samicna waatacna gufraanaka rabbana wa ilayka almasiir ma waxaa rabtaan bu yidhi inaad tidhaahdaan sidii labadii qole ahlu kitaabka ay yidhaahdeen oo kale ma sidoodii oo kale inaad tidhaahdaan baa rabtaan samicnaa wa casayna yacnii ha odhanine waxaad tidhaahdaan samicnaa wa atacnaa dhaha waa maqallay waana ateecnay ilaahu dembi dhaafkaagaanu ku weydiisanayna noo dhaaf noo dembi dhaaf wa ilayka almasiir markaasaa saxaabadii sidii yidhaahdeen qaluu samicnaa waatacnaa gufraanaka rabbana wa ilayka almasiir falama اqtara'aha alqawmu dallat biha alsinatuhm faأnzla allahu fii isriha aamana alrasuulu bima unzila ilayhi min rabbih wاlmu'minuun kul aamana biاllahi wmalaa'ikatihi wakutubihi warusulih la nufariqu bayna axadi min rusulih waqaluu samicna waطacna gufraanaka rabbana wilayka almasiir aayadda ka dambaysa ayaa soo degtay saxaabadii sidii waa yidhaahdeen samicnaa waatacna ilaahayna waa dembi dhaaf weydiisteen markay akhriyeenoo sidaa yidhaahdeen yani carabadoodii waa u jilicsanaato waa u dawacday yani inay qabuulkaa iyo ku hadlaan hadalka wanaagsan markaasuu ilaahay wuxuu soo dejiyey aayadda kale ka dambaysa oo mu'miniinta ilaahay ku ammaanaayo iimaanka iyo taacada iyo ducada ilaahay ay baryayaan lagu ammaanaayo falama facaluu dalika nasakhaha allahu tacaala faanzla allahu caza wajal laa yukallifu allahu nafsa ila wuscaha laha ma kasabat wa calayha ma iktasabat rabbana la tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na qaala nacam allah wuxuu soo dejiyey laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilaahay ku kallifi maayo karaankeediiyo awooddeedu waxay tahay mooye wax kale ku kallifi maayo oo wax daaqadoodiiyo awooddooda ka baxsan rabbi ku kallifi maayo shay aynay kari karayn maxaa ula iman weydeen laguma ciqaabaayo dembi ahaanna loogu qaban maayo naf walbana waxaa u sugnaaday wixii khayra ay kasbatoo shaqaysatay dhaladeed iyo dumaddeedana waxa saaran wixii dembiga ay galabsatay lahaa maa kasabat wa calayha ma ktasabat mu'miniintiinay yidhaahdeen buu ilaahay sheegayaa ربنا لا تؤاخذنا in nasiina aw أkطأna ilaahayow hanoo qabanin oo hanagu ciqaabin haddaanu ilowno hanoo qaban oo maxaa u ilowdeen hanagu ciqaabin haddaanu khaطa'no oo kama nagu dhacana yani yadana hanagu ciqaabin waxaanaan u qasdin oo u badrheerin ee khatalan iyo kama nooga dhacay iyadana ha noo qaban qaala nacam ilaahay waa ka aqbalo wuxuu yidhi haa yacni idiin qaban maayo rabbanaa walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina rabbigayow hana saarin culays hana saarin sidaad markaa culays u saartay ummadihii naga horreeyey culays culayskaasoo kale la mid ah hana saarin yani waxaa jira waxyaala culaysiyaa oo ummadihii hore qaarkood la saaray sida markaa reer banu israa'iil oo kale axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay marka ay kaajayaan haddii kaadidu marada ka gaadho intay marada gaadhayba inay jari jireen oo ay waajib ku ahayd inay jaraan bale axaadiista qaarkood waxaa lagu soo wariyey culamada qaarkoodna ay quweeyeen mawdica ay kaadidu ka soo baxayso mooyaane jidhka kale haddii saxaradii ama kaadidii ay taabato meeshaa iyadana markaysaga la jari jirin innagana waa laynoo khafiifiyo inaynu maydhnaa inagu filan waxay ka mid tahay markaa taasi in la yidhaahdo marada intay kaadidu gaadho gooya jidhka hadday wax ka gaadhana markaa jara culaysyadii ummadii hore la saaray ka mid tahay qaala nacam yani waa laydinka aqbala macnuhu u dhacaya rabbanaa walaa tuxamilna maa laa taaqata lana bih qaala nacam wacfu cana wاغfir lana warxamna anta mawlaana faاnsurna clى alqawmi اlkaafiriin qaala nacam xadiidkaas iyo axaadiista kale la macnay waxay caddaynayaan aayaddan wa in tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibukum bihi illaah inay mansuukho tahay saas aawadeed baa culammada in badan oo ka midi saa ku tageen bal ee jamaahiirta loo nisbeeyey inay saa qabaan inay mansuukho tahay taa macneeduna waxay noqonaysaa xadiisu nafsiga qalbigooda ku soo dhaca in naftooda ku sheekaysato ayaa loo qabanayo lagu ciqaabayey sida aayaddu markaa sheegayso wejigaa marka lagu fasiro kaasi waa qowl qowl labaad baa wuxuu leeyahay aayaddu mansuukho maaha ee waa makhsuusa waa mid lagu gaar yeelay qarinta markhaatiga la qarinayay ku gaar tahay marka horeba waana muxkamo qarinta markhaatiga la qariyaa waxay noqonaysaa dembi khaasatan cid kaleoo ka markhaati kacdo markaanu ruuxu haysanin oo ciddii ogaydna ay qariso oo markhaatigii furi weydo waxay noqonaysaa inay ku dembaabeen aayadaha ka horeeya waa tii tilmaamaysa waman yaktumha fainahu aasimun qalbuh ku kastoo markhaatiga qariya qalbigiisu waa dembaabay marka bacdibaa waxay ku fasireen inay suuradaaba ku gaar waana sida riwaayo lagaga soo wariyey cabdullaahi bnu cabbaas taabiciinta qaarkoodna marka ay sheegeen oo ay tilmaameen muxaqiqu se wuxuu tilmaamayaa ha laga soo wariyey cabdullaahi ibnu cabbaase kama asixin buu odhanaya ha yeeshee taabiciinta qaarkood bay ka asaxdo ka sugantay culammada qaarkood taa waa radiyeen oo waxay yidhaahdeen aayaddu waa caam cumuumka aayadda in lagu gaar yeelo qarinta markhaati la qarinayaa sax noqon mayso oo waxay noqonaysaa mid marduud ay noqonayso naska caamkaana waxa u asala in cumuumkiisa lagu xambaaro saasaa u asala weliba waxaa sii caddaynaayo sabab nusuulka laftiisuna waa sii ayidayaa inayna noocaa ku gaar ahayn qowl saddexaad baa wuxuu leeyahay aayaddu waa muxkamo oo mansuukho ma aha ha yeeshe waxay ku gaar tahay waxa la qarinayo waa shakiga yacni nafta lagu qarinayo oo qalbigii haddii shaki ama yaqiini ku sugan tahay waa shay khafi qarsoon shaygaana waa laysu qabanayaa ashyaadii iimaanku waajibka ahaa in la rumeeyaa haddii laga shakiyo yacni waa loo qabanayaa ruuxii oo shakigaasi waa kufri yaqiintii iyo caqiidooyinkiina waa loo qabanayaa qofka hadday tahay caqiide fiican iyo hadday tahay caqiido xun mid walba markaa sidaas aawoodee noocaasay ku gaar tahay aayaddu waana muxkamo sidaana waxaa laga sheegay mujaahid oo taabiciinta ka mid a ayaa laga soo raray ha yeeshee culammada qaarkood waa radiyeenoo waxay yidhaahdeen waa takhsiisun biduuni mukhasis waa takhsiis aayadda cumuumkeedii la khasisaayo oo wax khasisaya aanu jirin naska caamkaana asalku wuxuu yahay in cumuumkiisa lagu xambaaro ayaa u asala markaa sidaas aawadeed wuxuu noqonayaa qowlkaasina marduud adif ilaa dalika waxaad kaloo ku dartaa sababu nuzuulku inuu ka hor imanayo waayo muraadka looga jeeda hadduu shakiga iyo yaqiinta keliya ku saabsan yahay saxaabada culays kuma noqdeen saxaabadiina waxay u fahmeen aayaddu macnaha inay ka ballaadhan tahay nebigiina waa u sheegeen sala allahu alayhi wasalam markay nebiga u sheegeenna ma odhan nebigu sala allahu alayhi wasalam aayaddu sidaa moodeen ma aha waa waxaa kari kartaan ila waxay yidhahdeen ma kari karra yidhahdeen waa waxaa kari kartaan ma odhan oo iyo shakiga ay ku saabsan tahay ma odhan waxaa ka muuqata fahamka ay ka fahmeen saxaabadu inuu nebigu u taqriiriyo u sugay nooc taqriiraa jira haddii fahamkaasi aanu sax ahaan lahayn nebigaa bayaamin lahaa oo caddayn lahaa oo odhan lahaa sidaa u qaadateen ma aha saxaabada qaarkood markay u fahmeen aayaddii suuratu lancaam ku soo aroortay walam yalbisuu iimaanahum bidulm oo culays ay ku noqotay nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam dulmigu ma aha kaa markaa ku tagteen oo moodeen yani wuu ka soo celiyey fahamka ay saa u fahmeen wuxuuna u sheegay sida saxan haddii shaki iyo yaqiin looga jeedi lahaa sidaasoo kale nebigu u caddayn lahaa ee mar hadduu ka aamuso uu yidhi ma waxaad doonaysaan sidii ahlu kitaabkoo kale inaad tidhaahdaan samicnaa wa casaynaa markii dambena xukunkii la khafiifiyey taasi lafteedu waxay caddaynaysaa inayna ku gaar ahayn shaki iyo yaqiin qowl afraad baa wuxuu leeyahay aayaddu waa muxkamo laakiin waa caamo cumuum bay faa'iidaynaysaayo wax kasta oo quluubta lagu qariyaiyo nafaha ayay caam ku tahay cumuumkaana waxaa soo gelaya shakigii iyo yaqiintii baa soo gelaya waxaa soo gelaya markhaatigii la qariyaa soo gelaya waxa soo gelaya niyaadkii baa soo gelaya waxaa soo gelaya wixii qulubta ku soo dhacaya iyo nafaha ku soo dhacaya ilaa xadiisu nafsigii dhammaan waxoo dhan aayaddu waa cammimaysaayoo caam bay ku tahay wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi illaah weliba waxa raacda maadu waxa laga qaadanaya cumuum baa laga qaadanaya wain tubduu maa fii anfusikum ha la yidhaahdo maadu waa nakiro ama ha la yidhaahdo waa mawsuulo kii la yidhaahdaba cumuumka waa laga qaadanaya wain tubduu maa fii anfusikum ay aladii fii anfusikum oo mawsuulaadka dhammaantood cumuum bay faa'iideeyaan haddii la yidhaahdo yacni waa nakiro markaa lafteedana waa nakiro dhacday fii siyaaqi shart nakiraduna hadday siyaaqu sharti dhacdo markaa lafteeda cumuum bay faa'iidaysa marka marlayba cumuum waa ku tusinaysa marka aayaddu waa muxkamo waana caamo waxay caam ku tahay wax kasta oo la qariyo wallahu muxaasibun khalqahu calaa maa camiluu min camalin wa calaa maa lam yacmaluuhu maa habata fii nufuusihim wa wa nawowhu wa araaduuh fayakfiru lilmu'miniina waya'hudu bihi ahla alkufri waannifaaq sidaa in lagu fasiro waxaa laga soo wariyey cabdullaahi bnu cabbaas waxaa kaloo laga soo wariyey daxaak iyo rabiic ibnu anas mufasiriinta qaarkoodna waa doorteen oo cidda dooratay waxaa ka mid a ibnu jariir atabari ayaa doortay marka waxay yidhaahdeen aayaddu mansuukha ma aha ee waa muxkamo xisaabta waxaa lagu xambaarayaa inay tahay iclaam iyo ikhbaar oo ka warran looga warramo dadka ayaa lagu xambaaraya waxay qarsadeen hadduu xadiisu nafsi yahay xisaabtiisu wuxuu noqonayaa in loo sheego looga warramo dabeedna mu'miniintii laga dhaafo aan lagu ciqaabin marka mujarad iclaamka la ogeysiinaayo oo looga warramaayo ayaa laga soo qaaday inuu xisaab yahay laga soo qaaday sidaasna waxaa laga soo naqliyey cabdullaahi bnu cabbaas waa laga soo naqliyey caaisha lafteedana waa laga sheegay qolyaha wejigaa ku tegey waxay yidhaahdeen mansuukho aayaddu ma aho aayaddu khabar bay sheegayse naskiguna akhbaarta ma galo usuul waxay yidhaahdaan naskhigu akhbaarta ma gala yidhahdaan culamada sidaa cabirtay waxaa ka mida ah abu mudafar assamcaani kitaabkiisa tafsiirka ah oo waxa uu yidhi wa qaala ahlu lusuuli khabarun yani aayaddu waa khabar wاnnasku laa yadkhulu cala alakhbaar wa inamaa yaridu cala alawaamiri waاnnawaahi ee wuxuu galaayoo keliya awaamirtiiyo nawaahida ayuu galaa ee shay aan awaamir iyo nawaahi ahayna khabar maxdiya ah ma galo naskhi waxaa ka mida ah qolyaha markaas sidaa ku tegey wejigaas ibnu cadiye iyo qaadi abu yacla iyo siduu shaarixba soo naqlinaayo ayaa ka mida ah cidda sidaa ku tagtay ha yeeshee culammada qaarkood waxay yidhaahdeen aayaddu lafdigeedu khabar ha ahaado khabar maxdi ah oo aan xukum looga jeedin maahee waa khabar xukum looga jeedo qolyaha sidaa tilmaamayna waxaa ka mid ah ibnu juzayi baa ka mida kitaabkiisa tafsiirka ah oo waxau odhanaya fain qiila ina alaayata khabaru walaahbaaru laa yadkhuluha annasku faاljawaabu ana الnaskha inama waqaca fi lmu'aakhadati wadalika xukmu yasixu dukhulu الnaskhi fiih falafdu اlaayati khabaru wa macnaahu xukmun haddii la yidhahdo aayaddu waa khabar akhbaartana naskhi ma galo jawaabta laga jawaabaya waxay noqonaysaa naskhigu hadda wuxuu galay mu'aakhadada dadka loo qabanayey waxay qarsanayeen ee xadiisu nafsiga ah taasna naski waa geli karaa waayo mu'aakhadadii waa xukum marka lafdiga aayaddu waa khabar wa macnaahu xukmun macnaha aayadduna waxa weeye waa xukum waa shayga la yidhaahdo khabarun yuraadu bihi alxukmu waa khabar xukum looga jeedo marka khabar xukum looga jeedo hadduu yahay sida saxiixa naski waa geli karaa yada lafteeda bacdi usuuliyiinta ka mid a qabaa hadduu lafdi khabarba xukumku ku soo arooro haba noqdo khabar xukum looga jeedee jeeday ma geli karo laakiin qowlkaasi waa daciif qowlka qawigii wuxuu yahay shay kastoo xukuma waa geli karaa naski oo waa jaa'is walow lafdi khabarba ha ku yimaado marba hadduu xukum yahay naski waa geli karaa oo lama odhanaayo lafdiga khabare uu ku soo arooray ayaa u diidaya nasakhaadda iyadoo xukun looga jeedo naskigii lafdiga khabar baa u diidaya la odhan culamada kale saa cabiray waxaa ka mid a ibnu xajar alcasqalaani oo isaguna hadal sidaa la macno ah ayuu cabbiray oo wuxuu yidhi wa ujiiba biannahu wain kaana khabaran lakinahu yatadamanu xukman wa mahma kaana min alakhbaari yatadamanu alaxkaama amkana dukhuulu naskhi fiihi ka saa'ir alaxkaam marka wuxuu caddeeyey khabarka maxdiga ee aan marka xukumnimo looga jeedin kaasaa naskhi geli karin laakiin hadduu xukum koobsanaayo naskhi waa geli karaa ibnu cadiya laftiisu isagoo wejiga kala maray oo aayaddu inay muxkamo tahay oo caamo tahay ku tegey haddana wuxuu yidhi haddii naskhiga lagu tegi lahaa lafdiga khabar ma diideen oo wuxuu noqon lahaa khabar looga jeedo xukum isaguna macnaha waa si caddeeyey calaa kulli xaal taasna sidaas weeye qowlka shanaad waxa uu leeyahay aayaddu waa muxkamo waxaanay noqonaysaa inuu khalqiga ilaahay ka xisaabaayo wixii ay qarsadeen iyo wixii ay sameeyeen mid walba laakiin xisaabta waxay qarsadeen laga xisaabayaa waxay noqonaysaa masaa'ibta adduunyada lagu sallidayo iyo murugooyinka iyo xanuunada iyo ashyaada noocaas noocaasay noqonaysaa calaa kulli xaal aayaddu inay caamo tahay aqwaasha marka la eego mas'alada ku saabsan culamo badani waxay mareen aayadda in la nasakhay oo ka'annahaa ay ku saabsan tahay aayaddu aw tukfuuhu xadiisu nafsiga keliya dabeedna ay yidhahdeen waa mansuukho siday markaa sheegayaan laftooda marka lagu socdana markay qowlka naskhiga daafacayaan caamo inay tahay waa tilmaamayaan oo aqwaasha qaar waxay ku radinayaan waa takhsiis biduuni mukhasis waa khaas yeelis wax khaas yeelaya aanu jirin aayadduna waa caamo saas aawadeed qowlka saxiixa insha allah waa inay aayaddu caam tahay oo uu soo gelayo ashyaadaa dhammaantood ay soo gelayaan haddaba ashyaadii soo gelaya xadiisu nafsigaa ka mid a waana waxaan daaqada loo lahay inaan la awoodi karayn marka tii aan la awoodi karayn ee sida khawaatirtii qalbiyada ku soo dhacaysa iyo xadiisu nafsigii iyo ashyaada la midka ah ayaa haddaba taas weeye ta la rafciyey ee laga khafiifiyey ee aayadda dambe ay khafiifsan laakiin wixii la qarsanaye la kari karayey muxkamnimadii bay ku baaqi noqonayaan qowlka saxiixa isugu imanayaan waa saas yadaa weeyi marka mid ay ku gaar tahay xadiisu nafsi keliya ma aha qariino ku gaar yeelaysaana meesha ma taal mashaayikhda xataa naskiga ku tegay waa kuwa markay daafacayaan leh waa takhsiis biduuni mukhasis ayadduna waa caam cumuumkii waxa soo gelaya ictiqaadaadkii waxaa soo gelaya niyaadkii waxaa soo gelaya shakiyadii waxaa soo gelaya kitmaanu shahaada waxa soo gelaya casmiyadii wax la goosanayey khayr ama shar yacni mid casmi lagu samaynayo oo la niyeynayo waxa soo gelaya hamiyadii waxaa soo gelaya xadisu nafsigii ila mid waliba wax la qabsaday weeyi oo qalbigiibu ku sugay oo naftiiba ay ku sugantay maadaamay sidaas tahay cumuumkii aayadda ayaa haddaba wax laga reebay haddaba ma waxaa la odhanayaa waa mansuukho miyaa la odhanayaa mise waxaa la odhanayaa waa makhsuuso waa la khasisay culammada naskiga ka cabbiray weji hadalkoodu leeyahay oo wejiguu leeyahay waxay tahay culammada usuulku waxay sheegaan haddii daliilka caamka caamnimo loogu camal falay oo markii caamnimo loogu camal falay dabadeed uu takhsiis soo arooro takhsiiskaasi wuxuu noqonayaa qadarkuu aayadda kaga beegan yahay naskhi buu noqonaya inuu qadarkaa ka nasakhay buu noqonaya yacnii caamkiiba cumuum loogu camal falay cumuum markii loogu camal falay dabadeed ayaa suwarkii qaarkood oo cumuum aayadda loogu camal falay ku jiray caamnimona loogu dhaqmay baa markii dambe laga saaray bacda alcamal waxay noqonaysaa markaa naskhi qadarkaa laga nasakhay noqonaysa saaxib almaraaqi waa ka odhanaya wain ataa maa khasa bacda alcamali nasakha waalgayru mukhasisun jaliil hadduu yimaado maa khasa daliil wax khasisaya bacda alcamali camalfalkii caamka cumuum loogu camalfalay dabadeed buu soo arooray mukhasisku nasakha waa nasakhaya waxaa loo jeedaa qadarku kaga beegan yahay buu nasakhay waalghayru mukhasisun jeli kaaka ka duwan oo ah markaan caamkii cumuum loogu camal falin amaba aan la garanayn labada ka horreeyey oo caam iyo khaas ay yimaadaan markaa takhsiis quman buu noqonayaa naskhi noqon maayo marka haddii la yidhahdo qadarkaasaa laga nasakhay iyo haddii la waa laga khasisay oo waa laga reebay waxaad moodaa khilaafku inuu iska noqonayo lafdi inuu saa iska noqonayo ayay markaa u egtay marka calaa kulli xaal xadiisu nafsigii waa la dhaafay oo waa la cafiyey saxaabaduna waa kuwaa sheegaya cumuumka inay u fahmeen oo xadiisu nafsi inuu ku jiro ay u fahmeen weliba xadiidka kale ee uu shaarixu soo aroorinaayo baa sii caddaynaya oo imaam axmed soo wariyey waa sii bayaaminaya wuxuu yidhi wa an yudaana xadiisu nafsi waalfikaru waxaa kaloo ka mid a aayadaha mansuukha ah ee la nasakhay aayadda sheegaysa xisaabta laga xisaabayo ruuxa ama laga abaalmarinayo xadiisu nafsiga naftu waxay ruuxa ugu sheekaynayso iyo fekerada markaa in laga xisaabay oo laga abaalmarinayo aayadda sheegaysa aayaddaasina mansuukho weeye siday jamaahirta culammadu marka ay qabaan calaa kulli xaal wixii ictiqaadaad iyo niyaad iyo ku saabsan iyo casmiyada iyagu markaa inay muxkam yihiin ishkaal maleh nabiguna sala allahu alayh wasalam waxau uhi in allaha tajaawaza liummatii cama xadasat bihi anfusuha maa lam tatakalam bihi aw tacmal ilaahay ummaddayda waa ka dhaafay waxay nafteedu ugu sheekayso intaynay ku hadlin ama aynay samaynin ilaahay waa ka dhaafo waa ka cafiyey marka ummaddan waxyaalaha laga cafiyey waxaa ka mid ah xadiisu nafsiga inaan loo qabanayn laakiin wixii casmiyada ku saabsan la niyeeyo la go'aansado yacni ruuxa waa loo qabanaya baabka ictiqaadaadka oo kale waa loo qabanayaa caqiidada qaldan qofka hadduu ictiqaadiyo iimaankii hadduu ka shakiyo in loo qabanayo la yskuma khilaafsanaa waa biitifaaqi alculamaa casmiyada uu qofku go'aansado oo niyeeyo shay macsiya inuu sameeyo uu niyeeyana ahlucilmi badani waxay leeyihiin isagaan xarako ruuxu samaynin aan wax isku daya la imanin keliya ruuxa loo qabanaya wixii acmaalu quluub ah qofku niyada uu niyeeyo in loo qabanayo layskuma khilaafsanaa laakiin wixii acmaalu jawaarix ah kufriyaad iyo wax la midana aan ku saabsanayn niyada uu ruuxu niyeeyo oo aanu isku day la imanin hadday oraah tahay iyo hadday xaraka tahay midnaba ma loo qabanayaa mise looma qabanaayo khilaaf baa ku jira khilaaf ayaa ku jira culamada qaar waxay ka reebayaan alilxaad fi lxaram oo waxay leeyihiin wixii acmaalu jawaarix ah haddii xaramka in ilxaad lagu sameeyo oo xumaan lagu sameeyo la niyeeyo isagoo aan ruuxu isku dayin buu ku dembaabaya waxay u deliishadeen aayadda oo allah yidhi waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim waatay saxaabada qaarkood yidhaahdeen low hama axadun an yulxida fi lxarami wa huwa fii cadan hadduu ruux ku hamiyo inuu ilxaad xaramka ku sameeyo isagoo cadan ku sugan ilaahay waa cadaabaya ama ilaahay wuxuu isku waajibiyey inuu cadaabo saxaabada qaarkood baa saas yadaa yidhi oo tilmaamay waxyaalihii kale acmaalu jawaarix ah niyada keliya ruuxu inuu niyeeyo aanu isku day la imanin ma loo qabanayaa mise looma qabanayo taasi waatay culammadu isku khilaafsan yahin hadduu isku dayo oo ay u suuro geli weydo ama uu gaari waayo in loo qabanayo layskuma khilaafsanaa ida tawaajaha almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar qaluu ya rasuula allah hada alqaatilu fama baalu lmaqtuul qaala inahu kana xariisa cala qatli saaxibih wa fii riwaayati fi lbukhaari inahu araada qatla saaxibih sida xadiidka saxiixu uu sheegaayo labada muslim hadday seefahooda iskala hor yimaadaan isagoo mid waliba doonaaya ka kale inuu dilo ka la dilay iyo ka wax dilay labaduba naartay gelayaan markaasay waxay ku idhaahdeen saxaabadu rasuulkii ilaahayow yacni kan la dilay xaalkiisu muxuu yahay kan wax dilay inuu naar gelayo garanay laakiin kan la dilay xaalkiisu muxuu yahay sababtuu naarta ku gelaya waa maxay dabeed nabigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibih wuxuu ku dadaalayay inuu saaxiibkii dilo riwaayo kalena waxay sheegaysaa wuxuu doonaayey inuu walaalkii dilo inuu saaxiibkii dilo ayuu doonayey marka iraadadaasi iraado ficil ka maranayo isku day ma aha waa iraado ficil weheliyo seef buu soo qaatay waa la soo qaabilay waa isku dayoo waa xaawilay waa u suurogeli weyey isagii baa la dilay kaasoo kale in markaa ciqaab uu mutaysanayo waa la isla ogoliyey laakiin inaba haddaanu isku day la iman iyada waatay isku khilaafsayiin culammadu culammada odhanaysa casmiga waa loo qabanayaa waxay leeyihiin xadiisu nafsigun baan la qabanaynin xadiiskaana noogu daliila in allaha tajaawaza liummatii cama xadasat bihi anfusuha maa lam tatakalam bihi aw tacmal marka xadiisu nafsigii buu muqayad ku yahay casmi lama sheegin shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahy haddaan isku dayba lala imanin wuxuna acmaalu jawaarix ay yihiin min lafda aw xaraka midnaba aan la ysku dayin xadiisu nafsi ka bixi mayso shaekhulislaam ibnu taymiya waxa uu leeyahay yacni casmiga iyo xadiisu nafsiga waxa kala saaraya nowcan maa iskudayga la ysku dayaayo mar hadduu shaygu yahay acmaalu jawaarix uu yahay yadaanu ruuxu lafdo iyo kelmad iyo xarake iyo waxba aanu isku dayin dee casmi baa jira la odhan maayo buui xadiidkanna in allaha tajaawaza liummatii cama xadaat bihi anfusuha maa lam tatakalam bihi aw tacmal maa lam taczim lama odhan gaayaa loo yeelay ilaa wakhtigaasaan la qabanayn ilaa wakhtigaa la qabanay waa ilaa wakhtigii waa inta ama aan lagu hadlin oo lafdo aan la odhan ama aan camal lala iman oo xarako iyo dhaqaaqa aan la isku dayin jumhuurku waxa ay leeyihiin maa lam tatakalam bihi aw tacmal camalkii camaluljawaarix iyo camalquluub buu labadaba leeyihi marka casmigu wuxuu noqonayaa camal quluub ayuu noqonaya sheekhu waxau uhi raximah llah wاlxilfu wاlxabsu liلzani watarku uli kufri waishhaaduhm wالصabr wالnafaru ay wa minha aayat lxilfi waxaa ka mida aayadda sheegaysaa taxaalufka la ysgaashaanbuuraysto oo xilfi lagu ballamo waalxabsu lizaani ay wa aayat lxabsi lizaani biaayadda tilmaamaysa ruuxa sinaystay in la xabiso wa aayatu tarki ulii kufrin iyo aayadda sheegaysa cidda gaalnimada u saaxiibka xukunka la xukumaayo in la yska daayaa inay furantoo bannaan tahay wa ishhaaduhum iyo aayadda sheegaysa markhaatigelinta gaalo la markhaati gashanayo fii xaali safar cinda daruura iyo wasabru ay wa aayatu sabri iyo aayadda sabirka tilmaamaysa aayatu lanfaal wannafaru iyo aayadda tilmaamaysa xaalad kastoo lagu sugan yahayba in dagaalka gaalada loo baxo infiru khifaafan wa xoogaa rumuus baad mooddaa inuu ka dhigay oo beytkaa keliya lix aayadood buu ku tilmaamaya walxilfu waa aayadda suuratu nisaa ku sugan ee allah uu yidhi waladiina caqadat aymaanukum faatuuhum nasiibahum laba qiraa'ana la akhriyey caqadat iyo caaqadat waa qiraa'o sabciya caaqadat bilalif kuwaa la ballanteenoo la heshiiseenoo midigyaalkiinnu ay la heshiiyeenoo ballanka la guntadeen iyo xilfiga fa aatuuhum nasiibahum siiya nasiibkooda iyo dheeftooda ay dhaxalka ku leeyihiin siiya jumhuurka culammadu waxay yidhahdeen aayaddaa waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay aayadda suuratulanfaal ku soo aroortay ee allah uu yidhi wa ulularxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illaah kuwa qaraabooyinka u saaxiibkaa qaarba qaarka kale bay uga xaqnimo badan yihiin dhaxalka la dhaxlaayo dadka kale uga xaqnimo badan yihiin ay biirti bacdin bacdi kale inay dhaxlaan bay dadka kale uga xaqnimo badan yihiin xukunka kitaabka ilaahay ku sugan ayay sidaa axaqiyada ku leeyihiin ulul arxaamkana waxaa loo jeedaa qaraabaadka cidda u saaxiibka ah ee ulul arxaamkii istilaaxiga ahaa loogama jeedo ila istilaax ahaan ulul arxaam waxaa loo isticmaalaa ciddaan faral iyo casabo midnaba waxaa ku dhaxlayn laakiin nusuusta markuu ku soo arooro aayaadka qur'aanka ah macnaha ulul arxaam loo jeeda waa qaraabaadka way arxaam waa jamcu raxim marka raximka waxaa loogu nisbaynayaa dee sababta qaraabadiibaa markaa ku timaadda haaliban sababtii qaraabadaa ku timaada marka aayaddaasaa lagu nasakhay jamaahirta culammadaa sidaa qaba culamada u nisbeeyey jumhuurku inay sidaa qabaanna waxaa ka mid a abu cabdillaahi alqurtubi iyo maxamed ibnu cali ashawkani ayaa ka mid ah cabdullaahi bnu cabbaasna waa laga soo naqliyey taabiciinta qaar waa laga soo naqliyey a'immada qaarkoodna waa tilmaameen oo imaam maalik iyo imaam axmed iyo imaam shaafici ay ka mid yihiin marka macnuhu wuxuu dhacayaa markii hore waxa la ysku dhexli jiray taxaalufka waa la ysku dhexli jiray ama ha ahaato inay ku ballamaan marka hore oo ay yidhaahdaan maanta laga bilaabo waxaynu isu nahay qaar xilfi ka dhaxeeyeen isu nahay haddaan dhinto waad i haddaad dhimatana waan ku dhaxlayaa ama ha ahaato dadkii muhaajiriintii ansaarta ahaa ee nebigu sala allahu alayh wasalam u walaaleeyey waxaana la soo wariyey muhaajiriintii ansaartii nebigu walaaleeyey sala allahu alayh wasalam inay isdhexli jireen oo mu'aakhaadka ay isku dhexli jireen markii hore ilaa ay soo degtay wa arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illah markii ay soo degtay aayaddaasi laga bilaabo waxay noqotay inaynay isdhaxlin ee ixsaanka kale iyo samafalka kale ay isu sameeyaan kaasi waa qowl qowl labaad baa wuxuu leeyahay aayaddu mansuukho ma aha oo qadarka dambe waladiina caqadat aymaanukum lama nasakhina inta la nasakhay waa inta ka horaysa yacnii qadarkan lama nasakhin baa bacdi ay leeyihiin macnahay sheegaysaana wuxuu ku saabsanaa dhaxalka ma ahayne ixsaanka kale iyo gargaarka iyo kaalmaynta iyo nasiixada iyo dardaaranka laysu dardaarmo ashyaada noocaasaa nasiibkooda looga jeedaa waaladiina caqadat aymaanukum faatuuhum nasiibahum waxaa looga jeedaa min alnasri walrifaadati walnasixati walwasiya lalmiiraas xagga nusrada inaa u hiilisaan oo u gargaartaan oo caawisaan looma jeedo dulmi in loogu gargaarayo oo dulmi in lagu caawinayo loogama jeedo waayo cidnaba in dulmi lagu caawiyaa ma bannaano in la caawinayo in loo nasteexaynayo in loo dardaarmayo oo sunno ay tahay in loo dardaarmo laakiin dhaxal lagama tilmaamayo loogama jeedo cabdullaahi bnu cabbaas qowlka hore oo aayaddu inay mansuukho tahay waa laga soo naqliyey aahaar baana lagaga soo wariyey waxaase ka sixo badan ra'yiga kale ayaa warinta cabdullaahi ibnu cabbaas laga soo wariyey ka sixo badanyey oo kaa hore ka sixo badan oo bukhaari saxiixiisa waxa uu ku soo wariyey can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma walikullin jacalnaa mawaaliya qaala warasa cid kastoo idinka mida waxaanu yeelnay mawaali ayaanu yeelnay mawaalida waxaa looga jeeda waraso culammada qaarna waxay u fasireen in mawaalida looga jeedo xulafo sababtuna waxay tahay erayga mawlaa ayaa macaani badan bacdi baa waxay yidhaahdeen erayga mawla labaatan macno u soo arooraa labaatan macne ayuu u soo arooraa oo mawlaha muctaqa la xoreeyo waa la yidhahdaa muctiqa wax xoreeyeyna waa la yidhahdaa kii la xoreeyey iyo kii uu xoreeyey kii wax xoreeyey iyo kuu xoreeye labadaba mawle waa la yidhahdaa qariibkii waa la yidhahdaa in adeerkii waa la yidhahdaa saaxiibkii waa la yidhahdaa yani mawla waa macaani badanyi markaa saas aawadeed bay culamada qaarna mawaaliya ku fasireen xulafaaa qaarkoodna ku fasireen warasatan marka ibnu cabbaas wuxuu ku fasiray warasatan marka qowlka warasatan marka lagu fasiro waxay noqonaysaa lama nasakhin iyada lafteeda waladiina caqadat aymaanukum qaal ibnu cabbaas baa odhanaya kaana almuhaajiruuna lama qadimuu lmadiinata yarisu almuhaajiru alansaariya duuna dawi raximihi lilukhuwati alatii aakha anabiyu sala allahu alayh wasalama baynahum yani wuxuu ahaa muhaajiriintu markay madiino yimaadeen muhaajirku ansaariguu dhexli jiray qaraabadiisii ismay dhexli jirine ansaarigaa la walaaleeyey ayay ukhuwada iyo mu'aakhaadka rasuulku u walaaleeyey isku dhexli jireen falamaa nasalat walikullin jacalnaa mawaaliya nusikat markay soo degtay walikullin jacalnaa mawaaliya waa la nasakhay xukunkaa hore marka wuxuu noqonayaa xukunkaa hore inuu ku sugnaa sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam oo sidan marka loo fasiro aayadda ra'yiga ibnu cabbaas qowlkan dambe uu maray ee bukhaari soo warinayo waxay noqonaysaa aayaddu naasikha ha noqoto walikullin jacalnaa mawaaliya qaybtaa hore aayadda ayaaba naasikha ah oo iyadaa nasakday laakiin xukunkay nasakhaysaa waa xukun sunnada ku sugane xukun naska qur'aanka ku sugan ma aha bay markaa noqonaysa waaladiina caqadat aymaanukum min alnasri wاrifaadati wاnasiixa ayuu ibnu cabaas yidhi waqad dahaba almiiraasu wa yuusii lahu yacni kuwaasi waxay yeelanayaan caawinta la caawinayo iyo nasteexada loo nasteexaynayo iyo kaalmaynta la kaalmaynaayo dhaxalku laakiin wuxuu u tegey qaraabadii sharcigu u sheegay waana u dardaarmayaa bimacnaa waa u bannaan tahayoo sunnay u tahay inuu u dardaarmaa looga jeedaa ibnu cabbaas howlkiisaas bukhaariga ku sugan ee cabdullahi ibnu cabbaas ka sugan waxa uu tilmaamayaa aayaddu inay muxkamatoo mansuukha aynay ahayn saasuu tilmaamaya culammada qaarkood baa sidaas yadaa doortayoo qowlka ibnu cabbaas ku bineeyey oo waxay yidhaahdeen deliil cadoo caddaynaya ma hayno inay aayaddani ka horraysay aayadda kale la yidhi way nasakday taariikh cad ma hayno waa mar labaadkee lafdiga aayadda kama muuqato dhaxal nasiibahum waxay aqbali kartaa macnaha in lagu fasiriyo in kan lagu fasiro mid walba bay labada mid walba aqbali kartaa cabdullaahi ibnu cabbaasna waa kaa ku fasiray in looga jeedo nasiibka in laga tilmaamayo xagga nasteexada iyo kaalmaynta iyo in loo dardaarmo iyo in la caawiyo saas yadaa waa ka ku fasiray mufasiriinta qaarkood markaa waxay yidhaahdeen hadalka ibnu cabbaas waa ghaaya waa kama dambaystiyo wax kaloo la raadiyaa meesha ma taallo waxaan filaya abubakar ibnu lcarabi inuu saa cabiraayo saas aawadeed ayaa culammada qayb ka mida waxay doorteen aayaddu inaynay mansuukha ahayn qolyaha sidaa doortayna waxaa ka mid a ibnu jariir atabari baa ka mid a waxaa ka mida abu jacfar annaxaas baa ka mida oo annaasikh walmansuukh leh waxaa ka mida maki oo kitaab naasikh walmansuukha leh waxay ku tageen intuba inay aayaddu muxkamo tahay oo aynay mansuukho ahayn culammada kale aynu sheegnay qaar ka mida aynu tilmaannayna waxay marayaan aayaddu inay mansuukho taho muxkamo aynay ahayn waana sida ibnu kasiir iyo xaafid ibnu xajar iyo ay dooranayaan oo muctamadka ay ku tilmaamayaan khulaasadu waxay tahay fa aatuuhum nasiibahum inay miiraas ku gaar tahay kama muuqato ee haddii la fasiro macna ahaan waxay aqbali kartaa cumuuma marka cumuumkii wuxuu aqbali karaa in looga jeedo xagga nasriga iyo caawinta iyo naseexada iyo dardaaranka wuxuu kaloo aqbali karaa xagga miiraaska haddii lagu wada xambaarana waxay noqonaysaa miiraaskii waa laga reebo aayadda wa ulularxaami bacduhum awlaa bibacdin baa la hadhay ayay noqonaysaa marka inay ka dambaysay haddii la ogaado waxay noqonaysaa qadarkay kaga beegantahay ka nasakhday haddii waxa weeye la yidhaahdo inay ka dambaysay ma caddana waxay noqonaysaa waa caam iyo khaas marka faatuuhum nasiibahum dhaxalkii kollayba waa laga reebay ama naskhi ha ah lagaga reebo qadarkaa laga nasakhay ama takhsiis qummanba ha lagaga reebe icaanadii iyo kaalmayntii iyo nasiixadii iyo dardaarankii ashyaadaasi waa u baaqi wallahu aclam mas'alada labaad ee beydka ku sugani waxay tahay ruuxii sinaystay in la xabiso aayadda sheegaysa waa aayadda suuratu nisa ku soo aroortay wallaatii yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhinna arbacata minkum fain shahiduu faamsikuuhunna fi lbuyuuti xataa yatawafaahunna almowtu aw yajcala allahu lahunna sabiila aayaddu waxay sheegaysa dumarkii sinaystay in markhaatiya loo dhigo afara oo zinadii lagu caddeeyo zinadii hadday ku sugnaato markhaatiyadaasi ku furaan afartaa markhaati zinadii guryaha ku xabisoo ku haya ilaa laba arrin midkood uu dhacayo in geerii u timaaddo oo ay dhintaan ama in ilaahay waddo u yeelo labadaa mid ahaan intay dhacayso guryaha ku hayo ku xabiso inay ka bixin aayaddaasi waa mansuukhay yidhaahdeen jamaahiiru cilmi salafan wa khalafan oo waxaa lagu nasakhay aayadda suuratu nuur ku soo aroortay alaayat ahaaniya azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda aayaddaasaa lagu nasakhay bale culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waaba ijmaac bacdi culammada ka mid midaa ah ijmaac sheegay oo ibnu catiye iyo khayrkii ka mid yihiin ha yeeshee culamo kale waxay tilmaameen mas'aladu ijmaac inaynay ahayn oo khilaaf ku jiro oo arrinka ku saabsan in guryaha lagu xabisaayo mansuukho ma ahay culammada qaarkood yidhaahdeen oo waa la ysugu darayaa xabsiga iyo ta kale in laysugu daraa suuragala ha yeeshee isku darkaasi waa daciif waayo faamsikuuhunna fi lbuyuuti xataa yatawafaahunna almowtu aw yajcala allaahu lahunna sabiila mar hadduu ilaahay sabiil u yeelay hayntii guryaha lagu haynayey lagu xabisayey meesha waa ka baxaysa waayo nebiga caddeeyey sala allahu aleyh wasalam inuu ilaahay waddo u yeelay oo wuxuu uhi khuduu canii khuduu canii جعل jacala allahu lahuna sabiila albikru bilbikri jaldu mi'atin wa nafyu caam yacni iga qaata buuhi iga qaata ilaahay wadduu u yeelay labadii aan guur hore soo marin ee zinaysta waa in boqol jeedalla lagu dhufto sannadna la masaafuriyo jaldu mi'atin wa inay taa tahay wasayibu bisayibi jaldu miatin warajmu marka xadiiskaasi wuxuu caddaynayaa sabiilku inuu ahaa xadka calaa kulli xaal daciif ha haadee laakiin ijmaacnimadu masalada ka baajinaya wakadalika iidaaga aayadda kale sheegtay ee ku xigtaa in la dhibayo kuwii ragga ahaana dumarkii zinaysta aayadda lagu sheegay ragga zinaystayna yani tacyiirka iyo dhibitaanka la dhibayo yadana bacdi baa yidhi waa baaqi oo muxkam laakiin jamaahiiru ahlicilmi calaa kulli xaal waxay leeyihiin labaduba waa mansuukh oo waa la nasakhay bacdi baa leh tacyiirkaasi waa baaqi iidaagaa baaqi ah xadki iyo iidaagaa la ysugu calaa kulli xaal jamaahiirta culammadu waxay qabaan aayaddaas zinada ku saabsanayd waxaa lagu nasakhay aayaddii xadka sheegaysay bacdi culammada ka mida ah yidhi markaa mansuukho maaho aayadda markii horeba haayaa loo yeelay oo haayadaasi wuxuu ahaa xataa yatawafaahunna almowtu aw yajcala allaahu lahunna sabiila markaa haayadii loo yeelay ee xadka noqotay soo arooritaankay soo aroortay naskhi noqon maysee waxay noqonaysaa inuu xukunkeedu ku gaar ahaa intaa hore naskhina aanu oolin laakiin calaa kulli xaal sax ma aha qowlka saxdii waa inay mansuukho tahay oo la nasakhay waayo haayada loo yeelay haayo mucayano inoo ah may ahayn mar haddaan haayo mucayano inoo ah inay ahayn dhammaadka haayadaasi ay dhammaato keliya xukunku kuma zuuline wuxuu ku zuulay xukun kaloo khilaafsan inuu sharciga ku soo arooro ka dambeeyey kaasuu markaa ku zuulo meesha kaga baxa lowlaa haddaankaasi soo aroori lahaynna baaqi buu noqon lahaa oo waa joogi lahaa xukunkaa hore laakiin marka khaayo loo yeelaayo oo haayadaas xukunku ku eg yahay mansuukhna aanu noqonaynin waa inay noqotaa ilaa sanad heblaayo sidaa ku camal fala ama ilaa ramadaanta sidaa ku camal fala ramadaanta markay timaaddo xilligeedii baa dhammaaday yacnii waxay noqonaysaa camalfalkii inuu intaa ku ekaa iyadaanu daliil kaleba soo aroorin ayaa dhammaadka haayadii ay dhammaatay oo xilligii iyo wakhtigii loo qabtay uu dhammaaday xukunkii meesha kaga baxaya oo xukunkii ku zuulaya laakiin kan suulitaanka xukunku zuulaya wuxuu ku xidhnaa daliil kale oo sharcigi inuu soo dego oo yimaado marka sidaas aawadee naskiga ka bixi mayso marka qowlka saxiixa waa inay mansuukho tahay aayadda kale suuratu almaa'ida ku soo aroortay wa tarku ulii kufrin uu sheikhu tilmaamayo waa xukunka gaalada la kala xukumo in la yska daayaa inay bannaan tahay oo takhyiir arrinkaa lagu sameeyey ahlucilmiga qaarkood baa waxay yidhahdeen waa mansuukho waxaa loo jeedaa aayadda waa allah yidhi fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum hadday gaaladu ku yimaadaan nebi muxammadow sala allahu alayh wasalam kala xukun dhexdooda ama ka jeeso bimacnaa adaa u door leh inaad kala xukunto iyo inaad ka jeesato labaduba kuu furan waxaa lagu nasakhay yidhaahdeen aayadda kale ku dhow ee suuratulmaa'ide lafteeda ku soo aroortay kuna dhowyada ee allah uu yidhi waan ixkum baynahum bima anzla allah walaa tattabic ahwaa'ahum aayaddaasaa lagu nasakhay yidhahdeen culamada odhanaysa aayadda hore waa la nasakhay waxaa ka mid a cabdullaahi bnu cabbaas iyo mujaahid iyo cikrima iyo jamaaco kaleoo taabiciinta ka mid a bale culammada qaarkood waxay u nisbeeyeen agsarka culammadu inay saa qabaan inay aayaddaasi mansuukho tahay fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum oo lagu nasakhay wa an ixkum baynahum bima anzala allah waayo aayadda hore waxay tilmaamaysaa kala dooransiin aayadda dambena waxay tilmaamaysaa in la amraayo in sharciga lagu kala xukumo culamada qaarkood waxay ku tageen inaanay mansuukho ahayna aayaddu muxkamo tahay culamada sidaa ku tagtayna waxaa ka mid a ah ibnu jariir atabari baa ka mid a ah. abu jacfar annaxaas baa ka mid a ah maki ayaa ka mid a waxaa laga soo wariyey jamaaco taabiciinta ka mida laga soo wariyey sida xasan iyo shacbi iyo nakhaci iyo ayaa laga soo naqliyey saciid ibnu jubayri iyo jamaahiirta culammaduna qowlkaasay qabaan oo madhabka axmed iyo maalik iyo shaafici sida zaadulmasiirka ku sugan buu odhanayaa shaarixu waxay qabaan in la kala xukumaa inay laazim tahay mufasiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen haddii wixii tadaalum ku saabsan oo dulmi dhexdooda ay kala sheeganayaan ku saabsan in la kala xukumaa waa laazim bay yidhahdeen biijmaac alumma mufasiriinta qaarkood baa saa yidhi waxaan filayaa inuu jasaas ahaa axkaamulqur'aankiis laakiin wixii dacaawi ah iyo sheegashooyin ee dulmi cad aynay kala sheeganaynin taasay ku degaysaa fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum waxaa kaloo la isla ogol yahay haddii gaal iyo muslim dacwadi ka dhaxayso in la kala xukumaa inay waajib noqonayso ay u yimaadaan maxkamadda sharciga ah markaana waa waajib in la kala xukmo khiyaar ma jiro laakiin gaalada dhexdoodii sidii ahlu dimmihii oo kale muslimiinta ku hoos noolaaya gaalada ahaa dhexdooda waxay kala sheeganayaan oo dacaawi ah oo madlama cad aan ahayn haddii la doono waa laga jeesan karaa marka la yidhahdo waa muxkamo haddii se la kala xukumo waa in lagu kala xukumaa luzuuman sharciga lagu kala xukumaa culammada odhanaya aayaddu mansuukha ma ahae waa muxkamo waxay leeyihiin labada aayado isma diidayaan tan kalena waxay caddaynaysaa kayfiyada loo kala xukumaya inuu yahay sharci in lagu kala xukumo marka macnuhu wuxuu u dhacayaa haddii la kala xukumo ay dhacdo inaad kala xukunto waxaad ku kala xukuntaa un bima anzla allah wax kale ha ku kala xukumin kayfiyad mucayana ah amarka la amraana amar shay daatadiisa la amray noqon mayso marka ilaaba ilaa kala xukunun lama odhane waxaad ku kala xukuntaa baa leeyahy sharciga macnuhu wuxuu u dhacayaa aayadda kaleu la kulmi karaa macnuhu ye haddaad kala xukunto sharcigun ku kala xukuno bima anzla allah ku kala xukun saas aawadeed qowlka saxiixa in sha allah waa inay aayaddu muxkamo tahay maana sida ibnu jariir atabari uu doortay oo waxau yidhi wa wlى alqowlayni bالsawaabi cindii qowlu man qaala ina xukma hadihi اlaayati haabitun lam yunsakh wa ana lilxukaami min alkhiyaari fi اlxukmi bayna ahli اlcahdi ida اrtafacuu ilayhim faاxtakamuu wa tarku اlxukmi baynahum wاnnadari mil اladii jacala allahu lirasuulihi sala allahu alayh wasalama min dalika fi hadi ilaaya macnuu wuxuu dhacayaa aayaddan xukunkeedu waa sugan yahay oo waa saabit oo waa muxkam oo lama nasakhin cidda xukaamtee wax kala xukumaysana waxaa u bannaan oo ay u door leeyihiin haddii dadkii ahlulcahdiga ahaa ee gaalada ahaa isla xukum yimaadaan inay kala xukumaan iyo inay xukunka iska daayaan mid walba door bay u labadii aayadoodna saasay u kulmi karaan nasakhaadana waxaa shardiga ah marka laysku nasakhaayo inaan jamci ka suuragal ahayn jamciga hadda wuxuu noqonayaa haddaad doontana kala xukun markay isula kaa yimaadaan haddaad doontana ka jeeso haddaad se kala xukumayso waxaad ku kala xukuntaa un bimaa anzala allah marka labadii man labadii aayadood macnahoodii waa iswaafaqayaan wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk